بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد عشر كينا السقالية كنتناد كتابك لب الأصول كوحن كبالله قوادح دا دحذو دا إيا قضبك القدح أبينو كبالله القدح ومنها وحا كترسن قوادح ذي waxyaabihii lagu ictiraadi jiray naska ama daliilka daliilka waxyaabihii lagu ictiraadi jiray waxaa ka mid a alqadxu in la qadxiyo fi lmunaasabati munaasabada ay isku leeyihiin munaasabadii xikmadii baa la qadxinaya waxaa la odhanayaa ciladani xikmad iyo e, maslaxo weyne kama dhalanayso xukunkan marka la sameeyo oo mafsadahba jirta wa fii salaaxiyati ifdaai اlxukmi xukunka gaadhsiintiisa usuubashadiisa ayaa la qadxini ila lmaqsuudi maqsuudkii looga jeedayba sharciyeyntiisa uu ku gaadhsiinayo ama waxaa la qadxinayaa in maqsuudkiiba uu ku gaadhsiinayo xukunkani wa fi lindibaadi indibaadkii ayaa haddana la qadxini ama indibaadkii baa la qadxini shaygani uu ahaa shay mundabi ah wafi duhuuri haddana duhuurkii ayaa la qadxini haddana shaygani shay daahira oo muuqda inuu yahay ayaa la qadxini wa jawaabuhu marka laga jawaabayana ama jawaabtiisuna bilbayaani bay ku sugnaatay caddayn la caddeeyo intaa la qadxiyey kolba kii la qadxiyey waa inaad caddaysaa alqadxu sheekheenna khayr allaha siiye qodobka uu hadda qadaxuna afar meelood ayuu galaa markaa daliil keento daliilkaagii ayaa la dhaliili afar dhinac baa kolba mid laga dhaliili mar xagga munaasabada iyo maslaxadaa laga eegi oo waxaa la odhan warniyow xukunkan ciladan iyo shaygan aad daliishanaysiin eed leedihiin kaaha looga qiyaasto maslaxadiisa iyo mafsadadiisa mafsadadiisaa badan horeyna waxaynu usoo barnay usoo marnay ama usoo barannay درء المفاسد مقدم على جلب المصالح أما من جلب المصالح تانا هرينو صارقنا كل كوا قدح في المناسبة إليه مركاه مفسدة كجرته هذي كبضته مثل حديثة قضب لباد أياتشرة وفي صلاحية إفضاء الحكم إلى المقصود هذا نوحى لقد حين يا مر لباد xukunkani gaadhsiinta uu gaadhsiinayo ila almaqsuud min sharcihi sharci garaynta wixii looga jeeday oo salaaxiye ah kaa ayaa haddana ayaa ayaa la qadxinaya waxaa lagu odhanayaa xikmadii looga jeedayba mise xukunkaba wixii loo loo sharci gareeyey ma isagaa ku tusaya ayaa lagu odhanaya kumaba tusayo kumaba gaadhsiinayo masalada saddexaad wa fil indibaad baa laga hadli doonaa mundabitba ma aha waxa weye waa hayru mundabit baa lagu odhan ugu dambaynna wa fi duhuur baa la qanxinaya duhuurka muuqashadaa la qanxinaya aduhuur wa minhaa waxaa ka tirsan qawaadixda alqadxu qadxi ayaa kamida fi lmunaasabati munaasabada dhexdeeda la qadxiyo afar qadxi baynu hadda halkan ku aragnay alqadxu fi lmunaasaba waxaa la yidhaahdaa alqadxu fi lmunaasaba munaasabada ciladu ay u leedahay marka la qadxinayo waa in la caddeeyaabaa la yidhaha ama sida loo qadxinayaa waa in la cadeeyaa mafsado inay ku jirto oo mafsadaduba ay ka badan tahay mafsadadu inay ka badan tahay maslaxadiisa ayaa la cadaynaya oo mafsado badan baa meesha taalla ayaa la odhan maxaa lagaga jawaabi haddaba waxaa lagaga jawaabi haddii qadxun filmunaasaba ay tidhaahdo inaad adna maslaxadda caddayso markuu ninku yidhaha mafsadadaa badan waa muctaridkiibaa mafsadadaa badan ku yidhi mustadilka ama mujiibku muxuu odhanaya ninkii mujiibka la odhan jiray ama mustadilkuna muxuu odhanaya mustadilkii wax kale odhan maaye isna maslaxadiisii unbu bayaamini oo maye maslaxadda unbu isna odhani halkaa unbu istaagi bal tusaale aan aragno waa qodobkii koobaade nin baa odhanaya dhallinyaroy guurkaba aynu iska dayno raggii guursaday baanu aragnayoo wax hore dee waxa weeyaan waxbarashadii way kala tegeen waxbarasho la yidhaa raggii guursaday way kala tegeen sillad baa la daba qaatay war iska ilaaliya guurka ayuu nini odhanayaa haddii sillad lagu daba qaato way kuu dhammaatay saasuu eeg halkaasuu la maray war waxbarta oo waxba ha guursanina halkaasuu la maray soomaaliduna waxayba odhan jireenba man dakhala bayna fakhidayni dabaxa diinahu bay odhan jireen eeg ninku hadduu laba bawdiyo kala dhex galo diintiisii isagaa gowracay bay yidhaahdeen eeg waad aragtaayo guurkay diidanaayeen dhallinyarta iyo ardayda diinta baranaysay odhan jireen war waxbarta halkaasay ka taagnaayeen nin baa odhanaya haddaba anuu dhinacaa kama eegaye wuxuu odhanayaa waxaan aaminsanahay buu odhanayaa guurkuba inuu mushkilad yahay oo marka la eego mustaqbalka qofka iyo ilaalinta aakhiradiisa uu ilaalinayo war mushkilad weeyaan guurku iska cibaadaysta ma safka horaad ka kacaysaaba haddaa doonto halka aad safka hore ku tukataad iska seexanaysaa cid wax kaa sugaysaa ma jirto war adeer cibaadadiibuu guurkiina seejinayaabuu nin halkaa la maraya maslaxo halkaa halkaasu eegaya bal haddaan eegno siduu u keeno daliilkaa wuxuu idhi atakhallii lilcibaada in loo khaaliyoobo cibaado qofku cibaado qura uun inuu inuu la yimaado atakhallii lilcibaada qofku cibaado qura inuu sameeyo oo u banbaxo cibaado uu guurka iska daayo atakhali lilcibaada afdalu way ka qiimo badan tahay mina nikaaxi in la guursado eegada inaad cibaadada u banbaxdo ayaa ka fadli badan buu yidhi inaad guursato daliil buu raacsado wuxuu ihi waa limaa fiihi cibaadada waxaa ku jira oo min taskiyati nafsi in nafta la dahiro ah war cibaadada u banbaxoo guurka iska daa yidhi halkaasuu la maray midi waa la busheeya maxaa la odhani markaa waxaa la odhanayaa lagu bushiyayaa war cibaadadaa aad leedahay ha guursanin ha guursanin eeg hadda taa aada leedahay ha guursanine maxaanku idhaahdaa cibaadadaa aada leedahay iska cibaadayso ha guursan mafsado badan baa ku jirta adeer mafsado badan ayaa ku jirta waayo waa iti muctaridkii baa odhanaya wuxuu odhanayaa biana tilka almaslaxa maslaxadaa cibaadada ihi tufawitu waxay ku dhaafsiini adcaafaha intaasoo jeer wax ku soo laabmaya oo maslaxo ah maslaxadiibaa ka badan buu odhanayaa cibaadada inaad guurka iska dayso inaad guursataa ka maslaxo badan eeg ninkiibaa sidaa odhanaya muxuu u daliishaday ka iijaadil waladi haddaad guursato ilma dhali buu ku yidhi haddaad ilma dhashana waaba camalkaagii waa waslad yaroo lagaa abuuray oo haddii ilaahay ilma ku siiyo oo xataa aada dhimato waxa weeye dee ducadiisiibaaba kuu soconaysa waa akoon yaroo bishii uun kuu soo dhacaysa weeye iijaadulwelad nasli iyo tafiir taran iyo tafiir baa ku jira waa ko wa kafi nadari indhahaaguna way kuu dhowrsanaanayaanoo kolba meel e-, la aadi maysid oo daymada badan ayaad iska daynaysaa buu ku yidhi haddaad guursatid lagama yaabo inaad daymadaadu ay badnaato kafi nadar waa faa'iidada labaad ee guurka ku jirta wa kasri shahwa shahwa jabbaa kugu imaniyo sawaraankii iyo kacdoonkii badnaayee qofka gudihiisa ka jiray ayay degid uga dambaynaysaa kolka kasrushahwe waxa la yidhahdaa isnaad ka faa'iidi markaynu nidhaahno dee haddaba guurkii intaasoo faa'iidu leeyahay cibaadadii miyuuna ka maslaxo badnaanin atakhali lilcibaada inaad cibaadada u khaali noqoto iyo adoo cibaadaysanaya inaad guursato miyaadan arkaynin atakhali lilcibaada in laga fiicnaaday oo guurkii uu ka fiicnaaday ilayn cibaadadiiyo guurkiibaad isku wada guurkii baa ka fiicnaaday saddexdaa dhinac buu kaga fiicnaaday waa muctaridkiibaa intaasoo keenay haddaba maslaxo oo uu la dheer yahay guurkan la diidaya mujiibkii ama mucalilkii muxuu odhan mustadilka marna mujiib baynu odhan doonaa marna mucalil baa la yidhaahdaa waa mustadil waa mujiib waa mucallil intaba waa la yidhaahdaa muctaridkana saa'il baa la yidhaahdaaye waa nin saa'ilo oo wax ku weydiinaya ama muctarid ah ama maanic ah isna saddexdaa magac baan kutubta ku dhex doonaa maanicii ama muctaridkii ama saa'ilkii ayaa saddexdaa faa'iido keenay haddaba maxaynu nidhi wa jawaabuhu haa maxaad kaga jawaabi ilan alqadxu fi lmunaasaba baa kugu dhacday maslaxadii aad sheegtay ayaa maslaxo ka badan oo didka ku jirta la helay maxaad samaynay markaa maxaad kaga jawaabi dee saddex maslaxo oo guurku leeyahay buu muctaridkii keenay wuxuu ku yidhi ilmaad dhali waa faa'iido wuxuu ku yidhi indhahaagaa dhowrsanaan waa faa'iido labaad wuxuu ku yidhi kasrushaha waa kugu dhiciyo ninkii nin degan buu noqonayaa oo dee aan dawaksanayn ayuu noqonaya dawakhaadii baa ka hadhaysa waad aragtaa saddex faa'iide ayuu muctaridkii keenay muxuu kaga jawaabayaa haddaba ninkii mustadilka ahaa maxaynu nihi wa jawaabuhu maxaa nidhi وجوابه بالبيان بين بيان اسنا وحو بيامني التخلي للعباده ايه مصلحه كجرتو اسنا ديب كبيانين مصلحه العباده ان لو خالي نقده كجرتي مخو اورانيا هدبا waa mujiibkii baa soo noqonaya mar labaad oo daliilkiisii dee xoojisanaya wuxuu odhanayaa tilka almaslaxa maslaxada cibaadada in loo khaali noqdo ku jirta ayaa arjaxu ka raajixsan mimaa dukira waxaa la sheegay oo dhan waayo liannahaa diintoo loo cibaadadoo loo khaali noqda lixifdi diin diintaa kuu ilaashanaysa wamaa dukira waxaanad sheegtay ee ilmaad dhali iyo indhahaad ilaashan iyo shahwadaad jabi iyo waxa aad sheegtayna waa lixifdi nasli tarankaad ilaalinaysa war nin diin ilaalinaya iyo nin tira taran ilaalinaya sidee laysku agdhigayaa markaa hadda kii kalaa soo noqday moogtahay kii kalaa soo noqday markaasuu nin diin ilaalinaya adeer iyo nin taran ilaalinaya iskuma dhowe e naga daaya buuri xaqiiqada masalada marka la rabo a'imadii waaweyneyd markay guurka ka hadlayeen waxay yidhaahdeen haddii saddex maalmood kadib baad dhimanaysaa la igu yidhaahdo ilaahay waan ka xishoonayaa anoon reer lahayn inaan ilaahay inaan hortagoon dhinto halkaasay ragga qaarkood guurka gaadhsiiyeen ilaahay waan ka xishoonayaa anoon reer lahayn inaan dhinto ragga qaar baa halkaa guurka la maray oo halkaa gaadhsiiyey eeg waa wadna yaabaysaa runtii aimadii runtii aima self raggii salafka ah markaynu eegno ragga qaar baa yidhi iyagoo geeriyeysan saddex dharaarood geeridii ku dhacday ti ayna ka soo wareegin ayay odhan jireen dee reeran yeelanno oo waxa weeyaan waa dee diinta nuskeed buu qofku ilaashanayaa nuska kalena ilaahay ha kaga boqo markaa nuska kalena ilaahay ha kaga boqo waana sunnadii nebiyada oo dee rusushii ilaahay doortay guurkaasi dariiqoogii buu ahaa waa ariiqu lambiyaa ariiqu lambiyaa nimankan kaniisadaha jooga iyo balaayadan ayaa naca guurka oo iyagoo hadda xumo iyo xaaraan isticmaalaya xaaraan bay isticmaalaan oo maalin kasta fadeexadoodu bannaankay taallaa haddana waxay odhanayaan guurka may waanu dhaafnay guurkii waanu dhaafnay xaaraantiina xaggana lagaga fadeexaynaya ay wadeen waa halis kolkaa guurku waa sunat lambiyaa weeye isagu waa waa waan ognahay oo dee ummaddan iyo adduunyadan camirnaanteediibaaba ku jirtaba camirnaantii dunida ayaa ku jirta laakiin dee culimmadu dawaabid bay u sameeyeenoo kiio xadiidkii rasuulka laga duulayo man istaaaca minkum lbaata man istaaaca minkum lbaata oday gaboobay oo awood uu hayaa ayna jirin in yaruu ku cibaadaysto uun haya inuu ku cibaadaysto unbuu hayaa eeg haddii uu guursado ninkaasi way kala tegeen cibaado way kala tegeen wax kaste waxa weeye wuu soo dhamaaday hadduu odaygaasi xayto balka warrama uu yidhaahdo haye waan guursanayaa dee waa mushkilada waa mushkilada waxa weeye baa-a haddayna jirin ilan qof baa mas-uul aad ka noqon doontaa adan garanaynin sida sida uu yahay iyo awooddiisu say tahay kolkaa waa in qofkan awooddiisi uu heli karaya waa inuu heli karayaa hadda haddaba baa-a jir haddayna jirin qofku haduu xanuun isku og yahay xanuun haduu isku og yahay xanuun haduu isku og yahay uu og yahay ninkaasi inuuna dee halkaa tallaabo rogaynin de qofka muxuu dhibayaa ilan man istaaaca minkum lbaaata albaa baa la leeyahay waa awood jidh iyo awood dhaqaalo awood maal labadaba awood jidh iyo awood maal labadaba kolka waxaa jira haddaba qofku haddii uu isku og yahay inuuna waxba una haynin dadka inuu dhibo ma aha eeg inuu dadka dhibo ma horta dhakhtarada ha tago oo hadduu isdaweyn karayo marka hore hayse soo daweeyo waa xaqiiqo weeye markaa dawada uu helo kadib hawshan haw soo kaco dhacdooyin badan baa ayaa dalka ka jiro inagu kalifi kara haddaan dhex galno aad ka naxaysiin hadda magaaladeennan inan baa beri waxa ku dhacday mataqaanaa eeg waa inaan nin baa guursaday ninkii markuu guursaday laba qof unbay noqdeenoo guriga wada seexda laba qof oo guriga wada seexduun bay noqdeen muddo ay intee ilag bal inantaa ka waran reerkoogiina waxba uma sheegan inanka reerkoogiina waxba uma sheegan waxa weeye dee labadaa qof gurigunba iska wada galaan waa sanawaad afar sano miyaan idhaahdaa waa guriga waa lala deganaa keligood mayna degenayna dad baa la deganaa guriga yaa la deganaa dad oo waxa weye hal guri bay laba faamil ku wada jireen gabadhu waxay tihi markii dambe si aanan dhibkan dee aan iskaga ilaaliyo eeg ila waa la tuhmayaa ma ogtahay si aan de xaafadan aan wada deganahay ayna waxba u dareemin salaada subax ka hor ayaan mararka qaar maydhan jiray eeg salaada subax ka hor ayaan mararka qaar biyo suuliga ku daadaadin jiray ama aan maydhan jiray waxbaa dadkana wax loo sheegayaa ma ogtahay waa afar sano gabadha miskiinada ah ee maxaanku dhaha dhibku ku dhacay ee haddana iska sabirsan balka waran ayaa inanka hablahoogii inanka hablihii la dhashay unbaa intay u yimaadiin yidhaahda tani waxba dhali mayso dhakhtarada maxaa dhakhtarada u tegi weyday ya dhakhtarada la tagaayo kuwana loo tagaayo waa laysduugaayo xididaan layska baadha ma doqon baata adu guriguma dhex fadhidaa dhakhtarada tag eeg uma jawaabto bal gabadhan dhibka haysta eeg dhinacii la eegaba wallaahi magaaladay ka dhacday qisadaasi saasaa la ii sheegay kolle anu goobjoogumaanan ahayn magaaladay ka dhacday kolkaa haddaba hadduu xanuun jiro qofku dee waxa wey waa inuu uu ka hawl waa inuu ka hawl dee xanuunadu way dhacaane xanuunadu hadday dhacaan iminka laba ninoo asxaabteennaah horta hadda ima muuqdaan laakiin inta badan inala jooga ayuu midaqiise iga warramay saaxiibkiibay ku dhacday markay ku dhacday waa isla taasoo kalea ku dhacday ma qarsanina saaxiibkiibuu u sheegay markaasuu yidhi warn de ay haystee bal xalkeena markaasuu yidhi alla war waa il e anaa garanaya ii kaadi markaas reerkiina khaatiyan baanu kala taaganahayo caawa way way tegeysaa ayo xaafadoodii bay tegeysaa ya xalkeena markaasuu yidhi annagaa reerka laftiisa dejinayna noo kaadi nin kale u yeedhayo ninkii ninkii arooska ah ee ayaa la yidhi war waan bukaadhe garabkay qabteen garabkay qabteenoo isagoo ay hufkinayaanoo cimaamadaha ay la daba socdaanoo ay labada garab hayaan oo adda xanuun ma jiro labada garab hayaan oo ay tukubinayaan ayay gurigii kusoo bixiyeen markaas inantii u yeedheenoo daaradda daaradda bay yidhahdeen daaradda gogol soo dhig waa kulayl badan baa hayee lay dhahaa wuu xanuunsanayaa waa basdiiye daaradii baa loo soo dhigay qur-aan ma la dul fadhiisanin bay gu yidhahdeen iyagaa iga warramaya qur-aan maandhooyi wey qur-aan bay la dul fadhiisteen gow maxaa hawada u baneeya hawada gabadhii baa soo baxday oo markaas beryahan baynu ku xanuunsanayo bestii buu ahaaye ha wuu xanuunsanaya waa wadna dee ilan qofka waa la ogaan karaa halku ka xanuunsanaye waxay idhahdeen meelaan aada loo ogaanaynin ka dhiga waa wadnaha nuu malaynayna wadnaha wadnaha nuu malaynaynaa bay idhahdeen inantiina waxba mayna sheegin wadnaha wadnaha kolkaa waxay ku yidhahdeen inan ha hayir bal ka ilaali caawa buuqa iyo qaylada iyo hadalka iyo yaan laga ag hadhadlin hadduu seexdana la toosinin bal ilaa intaanu haa dhakhtar wadnaha au soo goynayna ka markaasay ka tegeenoo culimada cilaajkay u tegeenoo sheekadii bay uga soo warrameenoo dawooyin bacdawa ay usoo qaadeen dee waxay uga dhigeen tii wadnaha habeenkii koobaadba caadi buu ninkii noqday kolkaa way dhacdaa man istaaaca minkum ulbaaata wa waa taasoo kale weeye alqadxu baa la yidhaahdaa markaa filmunaasaba labadaa nin waxay ka doodayaan guurku qiimuhu leeyahay iyo guur la-aantu qiimahay leedahay taasay ka doodayaan alqadxu fi lmunaasaba dee waa inaad munaasabadda guurka cadayso haddii lagugu qabsado maslaxadiisa oo mafsadadiisaa badan lagu yidhaha adna maslaxadiisu baad caddaynaysaa waa ko wa fii salaaxiyati ifdaa lxukmi qodobka labaadna xukunkani gaadhsiinta uu ku gaadhsiinayo ila lmaqsuud ujeeddadii loo sharci gareeyeyba haddaa taa lagaa qadxiyo xukunkan gaadhsiinta uu ku gaadhsiinayo maqsuudkii loo sharciyeeyey salaaxiyadiisa haddii taa lagaa qadxiyo maxaa tusaale u ah talow waxaa iyadana tusaale u ah nin baa ku odhanaya horta diinteennu waxay maxram ay xaaraan ka dhigtay welibana muabad ah waxaad odhanaysaa diinteennu waxay xaaraan muabada ah ka dhigtay in la guursado dadka musaaharada iyo xididka xididka ah dee qaar ka mid a ah. qaarna jamcintooduunbaa la xarimay jamcintooda oo jamcintooda waxaa la xarimay laba hablood oo walaala ah inaad mad wada guursataa la xarimay laakiin xaaskaaga walaasheed weligaa xaaraan bay kaa tahay ma aha haddii xaaskaaga aad kala tegtiin ama ay kaa dhimato ama wax kaleba uu yimaado waa waxaad og tahay in walaasheed ay markaa xalaal kuu noqoni mas'aladan imaamu shaafici iyo imaam kala in badan ka dooday ka dooday ka dooday gabadha haddaad xaaskaaga qabto dee walaasheed lama guursan kartid haddaad furto ciddada ay ka baxdana walaasheed waad la guursan kartaa intay ciddada ku jirto ayaa haddaba imaamu shaafici iyo ay ka doodayeen gabadha xaaskaagii baad furtay ciddadiibay ku jirtaa walaasheed intay ciddada ku jirta ma la guursan kartaa mise la guursan kari maysid ma nin laba hablood wada guursaday baad noqonaysaa ciddadii iyadoon ka bixin haddaad guursato mise noqon maysid halkaasay imaamu shaafici iyo ka doodayeen oo ay doodi ku jirtay haddaba waxaad og tahay walaashaa muabed maaha waa jamcintee sodohda oo kale waa muabed haddii sodohdaa ay da yar tahay oo maalan inanteedii aada guursatay ama aad kala tagtiin ama ay wuxuuni dhacdo weligaasoo dahdaa ma ma umalaynaysaa ma hungmaad isunguriyeynaysiin war diinteennu xaaraan bay ka dhigtay waa muabad haddii xaaskaagu inan yar ay kuula timaado oo rabiibadaadii rabiibadaadii xaaskaagiio inan yar dhashay oo welibana dee madkhuul bihaanaad ka dhigtood is aragteen inanteedii yarayd miyaad hungurayni waa muabad weligaa ma hunguraynaysid inankaagu inanta uu guursaday inankaagu inantuu guursadeed sodonka u tahay miyaad hunguraynaysaa weligaa ma hunguraynaysid waxa weeye waa waa arrimo laynaga daayay haddaba eeg saw taxriim muabad a ah lagama dhigin kuwaa nin unbaa odhanaya xikmadaha loo xarimay baan caddaynaya markaasuu yidhi taxriimulmaxrami bilmusaaharati muabadan saalixun maxramka xididnimada ku lagu maxramka kuugu ah xarimidda guurkooga lagaa xarimay si abadii a ah lagaaga xarimay saalixun wuxuu waa wax u suubada waa wax wanaagsan waa saalix wuxuuna u suubadaa lian yufdiya inuu gaadhsiiyo ilaa cadami lfujuuri biha inaan laga macsiyaysanin dee inanta inantii uu inankaagu qabay dee odaygii sadoga ahaa ma hunguraynayo hadduuna xoolo ahayn mahunguri ma weligii ma hunguraynayo weligii ma hunguraynayo kol haddii xaaraan muabada laga dhigay dee laga macsiyaysan maayo oo dadkaasi dad ma noqonayaan kala macsiyaysto oo xumo iskula yimaada xalaashiibaaba la diidey xumihiina maxaad u malayn ilaa cadam lfujuuri biha ayuu gaadhsiinaya cadam lfujuuri biha almaqsuud ee looga qadsadsanaa min hari min sharci taxriim xarimidan jidaynteeda waxaa looga qadsadsanaaba in meeshaasi wax xuma ah oo lagu samayn karaaba ayna dhicin waa hooyey tani kuu noqotay tanna inanoo kalay kuu noqotay dee maxaad ka hungurayniba waa dad faamile waad waad aragtaa halkaasuu la maray ninkii mustadilka ahaa ama mucalilkii waa la bushiyayaa eeg xarimidan la xarimay ee sodohda iyo ina inanta aad sodoga u tahay iyo lagaa xarimay iyo rabiibada iyo yaa laga macsiyaysani weeyaan baa la yidhi xikmaddii ayuu ka dhigay nin ninunbaa odhanaya war adeer yaa laga macsiyaysan intaa daaya labada xarimiddu waxayba keenaysaa in laga macsiyaystee xalaal markaad ku weydo xaaraan baad ku raadsaniye inantan uu inankaagu uu ka dhintay ama inankaagu uu furay waad iska guursan lahayd he markaa dee guurkii lagu yidhaahdo laguma ogola dee arm armu ninkii si kaleba dee ugu tagaaba oo xaaraanba uu ka raadiyaa markaa war adeer ma keenayaba inaan laga fujuur cadamulfujuur inaan laga macsiyaysan ma keenaye labada in laga macsiyaystuu keenaya saasuu muctarifkiibaa sidaa usoo dhigaya kolkaa wuxuu bushiyey fii salaaxiyati ifdaai lxukmi xukunka gaadhsiintiisa ila lmaqsuud wixii looga qasday min sharcihi jidayntiisa uu ku gaadhsiinayo salaaxiyadiisu ayuu bushiyey markaas ayuu odhanaya eeg hadda ninkii bushiyey waa kan wuxuu odhanayaa un biannahu laysa saalixan lidalika arrinkaa uma suubado bal eh xarimidda lagaa xarimay rabiibada iyo kuwa lamidka ihi bal e lilifdaa wuxuuba keensanaya ayuu ku gaadhsiinayaa ilalfujuuri in laysku dembaabo oo dariiqii xalaasha xalka laysku guursan lahaa markii la xidhay kii xaaraanta ahaa in la furo muctaridkii baa sidaa odhanaya waayo daliil buu isna keensan lianna nafsa naftu maailatu waxay u leexataa ilalmamnuuci wax loo diidiido naftu waxa loo diidiido unbay u baydhaa buu ku yidhi haddii wax loo diiday la arko nafta lagama karaba waxaa loo diidun bay nafta u karta annaas eh, maxaa la odhan jiray annaasu musallatun limaa nuhiya canhu dadka waxaa lagu salidaa wixii laga nahiyey iminka hablaha laleeyahay xijaabta somaydaan arag ee xijaabka lagu keri layahay hadday dhici lahaydun marun isqaawiya xijaabka ila wada boobi lahaayeen oo markaas xikmadaha xijaabka ee caqliga a ah wada keeni lahaayeen cadceeddaanu ka xidhanaaye oo dhaskaanu ka xidhanaaye oo waraabayaasha indhahoogaanu ka xidhanaaye oo cawradayadaanu ku qarinaaye alla maxay faa'iido sheegayaan haddana waad aragtaa qaar badan baa ayaa odhanaya may naqasku nagu celinaya may waa nala caburinayaa may quruxdayadii baa la qarinaya yaana guursan inan duuduuban yaa ku garanayaba yaa ku guursan ag waad aragtaayo intaasoo dhinacoo kale ayay hadda ku fikirayaan waad aragtaa waxaynu arkaynaa markaynu sidaa weegno wuxuu yihi lana nafsa naftu maailatun ila mamnuuc waxay u leexataa waxa loo diidayo mujiibkii muxuu samaynaya haddaba mujiibkii maxaynu nihi wajawaabuhu bilbayaan wuxuu ku jawaabayaa biana taxriimaha almuabad xarimidiisa si joogtaa ah loo xarimay yasudu wuxuu awdayaa baaba damaci baabka hunguraynta ah ee fiihaa iyaga la hunguraynayo bixayu si tasiiru ay u noqoto hayra mujhtahaatin mid aan la ishtihayninba kal ummi hooye kale sodoodii hooyey ku noqotay ma hooyadaadaas ayaad ayaad ku fikiri inaad guursato ilaahay oo dee ku nasakha oo xoolo kaa dhiga mooyaane xoolo hadduu ilaahay ku nasakho oo dee qofka uu noqdo doofaar ama wax lamida dee suuradii waa bashar waa bashar waa dad laakiin damiirkiisiiba damiirkii doofaarka noqday de haddii ilaahay saa kuu nasakho waa halkeyga saa hadduu ilaahay kuu nasakho waa halkeyga beri dhaweyn hindiyayba ka dhacday mid yidhi anu ayeyday baan guursanayaa anigu ayeyday baan guursanaya hindiyay ka dhacday beri dhaweyn waynu aragnaa waa ciladii labaad ta saddexaad maxay ahayd wa fil indibaad indibaadka ayaa haddana lagaa qadxini xagga indibaadka indibaadku waa maxay waxaynu soo marnay inuu wasfigu mundabid yahay baynu soo marnay hadduuna wasfigu mundabit ahayn wax la garan karayo la koobmayo hadduuna ahayn dee waxba laguma cilaynaynin waa safarkii oo kale waxaa tidhi salaadaha gaabiya safarka safarka waxaa loo gaabiyaa waa mashaqo mashaqadu mayada mundabidaba ah waad ka baydhaysaa sidaan soo dhiganayoo waxba odhan maysid mashaqada e waxaad odhanaysaa mashaqada wixii mulaasimka u ahaa oo safar ah war safar baa lagu gaabiyaa un ilain mashaqadii lama garanaya safarkaa la garanayaa oo mundabit noqonaya wa fi duhuuri duhuurka haddana lagugu lagugu cilaynaya duhuurka duhuurku waxa weeye waa inuu wasfigani daahir yahay baynu nidhi haddaba wasfi khafiya haddii lasoo qaato ka waran mid khafiya baa lasoo qaatay waxa weeye ka khafigi ihi waxaa lagu cileeyaa caqdiga iyo beeca raalli ahaansho horta iibku muxuu u xalaalay iibku horta sidee iibku seebuu u ansaxaa iibku wuxuu u ansaxaa markuu raalli ahaansho meesha joogo birida rida ridaa loo baahan yahay ride ride oo waa ilaahay baa aayad qur-aana ku yidhi ilaa an takuuna tijaaratan can taraadin can taraadin can taraadin waa rida eg beeca waxaa shuruudihiisa kamida inuu ka soo fulo can ridan qalinkaaga qasab igaga iibi iyo gurigaaga qasab igaga iibi iyo baloorhkaaga qasab igaga iibi soomaalidu markay isdishay dee guryaha qasab baa lagu kala iibin jiray iyo baloodhada iyo waxaa la odhan jiray reerkiinu halkan ma dego gurigan hedeg yeelan kari maysid war naga iibi oo qasab nagaga iibi lacag yar qaado baloodhkan lacag yar qaado waxa wey wax layswada qasbayo kolka cantaraadintii baa meesha ka baxday iibkaasi ansixi maayo ilan cantaraadin baa meesha ka baxday haddaba waxaa lagu odhanayaa warniyow beecii waxaa lagu cileeyey ride riduhu miyuu muuqdaa raalli ahaansho muu muuqdaa maa la arkaa raalli ahaanshaha lama arka di raalli cantaraadin ma aha raalli ahaanshuhu waa wax qarsoon oo makfiye wey lama arka raalli ahaanshaha kol haddii aan ridihii iyo raalli ahaanshihii aan la arkaynin sidee wax loogu cilayni waxaad odhanaysaa waxaa lagaga jawaabayaa waxa lagu xidhay raalli ahaanshaha khafi ha ahaade صفة ظاهرة oo ka turjumaysa raali ahaansha sifada dhaahiradii waa maxay waa waxa weey asiiqa qabuul iyo iijaab sa iibka lama qabuulka iyo iijaabku dee khasi ma aha inaad tiga kaa iibiyey ninkuna ku yidhaahdo iibsaday qabuulka iyo iijaabkaasi raalli ahaanshihii qalbiga kaaga jiray ayay ka turjumayaan waayo dee hadal jaban si un baa loo gartaa ninka haddii kaa iibiyey markaad tidhahdo hadduu yar aamuso yar jeedjeedsado yaro saxdo hadduu saxdo ama qufaco waad arkaysaa waxan inay wax kala yihiin meesha raalli ahaansha ma jiro waa qasab qasab wa waxaa ka mid a cilladii alqadxuba qawaadixdii wa minhaa waxaa ka mid a qawaadixdii alqadxu in la qadxiyo fi lmunaasabati munaasabadda munaasabadaha lagaa qadxini waa ka koobaad waxa weeye maslaxadaa la qadxinayaayo mafsadadaa la sheegaya wa fii salaaxiyati ifdaai lxukmi xukunka gaadhsiintiisa usuubashadiisa ayaa la qadxin ila lmaqsuudi wixii looga qadsadsanaa uu ku gaadhsiinayo min sharcihi jidayntiisa wa fi lindibaadi indibaadka ayaa la qadxin mundabid inuu yahay waxa وفي الظهور موقشده ayaa hadana la qadxin wajawaabuhu jawaabtiisa yaa jawaabaya mustadilkii ama mujiibkii ama mucallilkii wajawaabuhu jawaabtiisuna bilbayaani cadayn bay ku sugnaatay oo maxaa la bayaamin marka munaasabada mafsado la keeno dee maslaxadaad bayaamin marka salaaxiyatu ifdaa alxukmi ila almaqsuud salaaxiyada marka la qadxiyo la yidhaah kumaba keenayana salaaxiyada nafteedii baad bayaamin marka indibaadka laga hadle indibaadkaa la diidana indibaadkiibaad bayaanin marka duhuurka laga hadle waa khafi lagu yidhaana duhuurkaad bayaanin wa jawaabuhu jawaabtiisu bilbayaani bay ku sugnaatay wa minhaa waxaa ka tirsan alfarqu qawaadixda waxaa kamid a ah alfarqu in la kala geeyo alfarqu wax farqi la yidhaah jiro isna qawaadixda ku jira daliil markaad keensato haddii daliilkii aad keenteed xukunkan u daliishatay ama faricii aad asalka haleeshiinayseed cilada darteed u haleeshiisee tii waan qiyaasanayaa unbaa fari la samaynaya fari maxaa la kala arini maxaa la kala farin oo lakala kaxayn ilanadu waxaad lahayd faracani wuxuu shabahay baad lahayd ayo asalka asalkaa ah daliil kale asalkii oo daliile ayaa ta war faracan ma arkaysaa asalkan buu shabahay saasaad hadalka udhigtay faracani asalkan buu shabahay baa tii waa sax faricii asal buu shabahay ad lahayd ayaa ah, farqi la keenayaa markaasaa lagu odhanaya ma iyagaa isku dhowbaa saw kan la kala farqiyey ee ay kala fog yihiin baa lagu odhanaya waa ictira waa muctaridkii muctaridkii baa kaa keenaya farqiga haddaba farqi waa la yidhaahdaa su-aalu lmucaaradana waa la yidhaahdaa su-aalu lmusaaxamana waa la yidhaahdaa farqiga culimadu saddex saddex siyood bay ku tilmaamaan qole waxay yidhaahdeen waa ibdaau wasfin fi اlasli yصلح أن يكون علة مستقلة للحكم أو جزء علة وهو معدوم في الفرع ninkani farcii ayuu cilo keenay ay ka midaysan yihiin asalka muctaridkuna cilo kale uun buu keenayaa oo asalka ku jirta oon faraca ku jirin oo ciladaasi asalka xukunkiisii hadda cilad u noqon karaysa faracana kuma jirto waa cilo mustaqila ama juzculcilu keenayaa farciina kuma jirto waxyaabaha noocaas oo kale ah ayaa lagu tilmaamaa ama ay u yaqaaniin farqiga qaarkood waxay yidhaahdeen farqigu waxa weeye qaطculjamci bayna alasli waalfarci qaطculjamci bayna alasli waalfarci jamcintii asalka iyo faraca xukunka lagu jamcinayey oo la qadciyo la jaro oo la yidhaahdo weligoodba isku xukun ma noqon karaan kaasaa la yidhahdaa farqi oo waxay ku leeyihin waa qaul waxa wey qaطculjamci bayna alasli waalfarci asalka iyo faraca in xukun lagu mideeyo ayaa la diidayaa waxaana la odhanayaa say ugu midoobayaan maiyaga marnaba meel ku midoobi karaa bal hadda aynu eegna farqiga sheekeenu saddex buu ka dhigi doonaaye farqiga saddex buu ka dhigi doonaa saddex farqi soo hadda qadxigii afarka maynaan dhigin farqigana saddex buu ka dhigi wa minhaa waxaa ka tirsan qawaadixda alfarqu kala farqin bayna alasli asalka iyo والفرع فرع دحدودا لكلا فرقيو والأصح قولك صحة بدن أنه إساق معارضة وابشن بإبداء قيد قيد موجنتي لغو بشيو في علية الأصل أو أصل كحكم كيس علية نمدي سكسقنا عضي أو أما سه مانع إبداء مانع مانع موجنتي أيو كسقنا يا أيا لغو بشيو أو مانع مانع muujintii ayaa lagu bushiyayaa maanic filfarci faraca ku jira oo manciyaya xukunkan asalkuba inuu sugnaado ow amase bihimaa labadaba muujintooda ayaa lagu bushiyaya wuxuu ku yidhi farqigu waxa weeye farcii iyo asalkii layshaleeshiiyey ee daliilka laysku haleeshiyey cilada loo soo qaatay unbuu ninka muctaridka ah ama saa'ilkaa ah ama maanicu soo boodiyo wuxuu odhani uun cilladan asalka aad ku sheegtay cilad aan ahayn ayaan anigu asalka u hayaa oo laga yaabo xukunkan asalku leeyahay inay keensatay ciladaa aan asalka u hayo ee xukunka asalka laga yaabo inay keensatayna faraca kuma jirto dee ma haddaba labadaa ma lasku ma ma layskaga qiyaasan karaa muna daliilkii in layskaga qiyaasto sheegayay jabin qadxi baa ku yimid farqi la yidhaah eeg ninkani wuxuu doonayey in nabiidka iyo khamrada oo kale tusaale ahaan la iskaga qiyaasto oo la yidhaha iskaar baan labadaba ka dhaxeeya ninkan unbaa soo boodayo wuxuu odhanayaa uun khamrada xaaraanimadeeda iskaarku uu keeni karaa laakiin daliil kaloo keeni karana haddaba an hayaa in la soco mucaarado mancima waa mucaarado oo waxa weye khamradii baan tilmaan kale ka helay oo mustaqil ah oo xukunka xurmada a ah loo siin karo xurmadii ayaa loo siin karaa xaaraan buu sharcigu ka dhigi karaa waayo waxba weeyaan de caafimaadkay la dagaalantaaba nin baa yidhi waanu baadhnay oo khatar bay caafimaadka khamradu ku tahay dee haddaba talow sharcigu khamrada wuxuu u xarimay ma liiskaarihaabaa mise waa caafimaad la dagaalanka maxaynu nidhahnaa talow ma caqli la dagaalanka hadda way sugantao waa iskaar laakiin tusaalaan kugu siinaya hadda waa iskaar sababta loo xarimay laakiin tii saas oo kale ahayd ayuu nini odhanayaa muctaridihi anigu waxaan hayaa khamradu inay caafimaadka la dagaalanto dee caafimaad la dagaalankaasina xurmadeeda wuu keeni karaayo caradu waa xaaraan ciidda inaynu cunno ka warrama markaan hadda dareerno haddaan meel yar qodanno dooxa tagnon ciidda ka dheregna ka warrama diintu waa xaaraan bayna tidhi hadda waa nijaas maaha macnaheegu dee caafimaadkaaga khatar gelaya ila wixii caafimaadkaaga khatar gelinaya diintu way kaa ilaalisayeen war maan dhici karaynin khamrada in ciladan loo xarimay faracana kuma jira nebiidka oo nebiidku caafimaadka khatar ma geliyuu yidhi waad aragtaa waa qeyd lagugu bushiyey ama waxaa la samaynayaa ibdaa maanicilfarci faraca maanic ka manciyaya ayuu muujiyeyba ibdaa maanicilfarci maanicun fi lfarci fii baa halkaa ka maqan maanicilfarci baa qoran sow maaha ibdaa maanicin fi lfarci sharaxa ayaa fi lfarci laynoogu daray ibdaa maanicin maanic buu muctaridkii muujin maanica oo fi lfarci faraca ku sugan oo diidaya xukunka asalku inuu faraca ku sugnaado masalan ninkii faraca lahaa asalkaa ayaan uga qiyaasanayaa oo xukunkaas ay wadaagaan unbaa dib ka ogaaday unbaa dib muctaridkii uu ka ogaaduu keenay shay maanica oo xukunkii manciyaya oo farcu uu wato waa maanic faraca ku jira maaha maanic asalka ku jira maanic filfarciya buu keenay marka hore cilladu wasfi asalkay ku jirtay saw maaha ciladii kale asalkii ku jirtay halkana maanicu farcu ku jiraa maxaa la samayn maanic farca marka la keeno dee farqi baa yimid isku xukun ma noqonayaan kale xukun bay noqonayaan markaa farqi baa yimid muctaridkii mas'alada saddexaadna waxa weeye waa labadiiba waa la keenay labadiiba ninkii muctaridka ahaa labadii shay eed iskaga qiyaasanaysay eed cilada uga qiyaasanaysay asalku uu lahaa unbuu keenay asalkii cillo kale uu leeyahay waa kow waxa haddana uu keenay faraca maanic ku jira waa laba dee markaana muna xukunkii kala farqinin saddexdaa ayuu horta farqigu u dhacaa wa minhaa waxaa kamida buu ku yidhi qawaadixda alfarqu kala geyn asalka iyo faraca xagga la kala geeyo ayaa kamid a asalka iyo farcii walasaxu qowlka sixada badan annahu farqigu mucaaradatun waa mucaaradayn eeg waxaa jiray laba qodob manci iyo mucaarado ayaa wax loo diidi jiray dadka doodayaa marna manci bay samayn jireen marna mucaarado mancigu muxuu ahaa ninka kaa soo horjeeda daliilkiisa ood burburiso daliilkaasaa tidhi daliilba ma aha waa manci mucaaradaduna maxay ahayd ninka kaa soo horjeeda oo daliilkiisa aad badbaadiso aad tidhaa daliil waad wadataa anna daliilkan kalaan wataa waadoo idhaa wasfigan asalkan cillo way ku jirtaayo waad si sheegtee anna cillo kalaan wataa mucaaradda markaa la yidhi daliilkiisii maadan burburinin walow xagga dambe uu inaga odhan doono mucaaradadu manci unbay dib ugu laabataa ina odhan doono wa minhaa waxaa ka tirsan alfarqu farqigii baa ka tirsan walasaxu qowlka sixada badan annahu farqigu mucaaradatun waa mucaaradayn biibdaa'i qaydin mucaarad inagu waa mucaaradun baynu nidhahnaa mucaaradkii maanta maxay yidhaahdeen waa xukuumadda kuwii ka soo horjeeday sow maaha mucaaradun baynu nidhahnaa waa mucaarad kanuun annahu mucaaradatun waa mucaaradayn biibdaa'i qaydin qayd muujintiibaa lagu mucaaradaynayaa oo fii ciliyati اlasli asalka cilinimadiisa ku sugan waa maxay talo haddaba qeyd asalka cilinimadiisa ku sugan oo mustadilku uuna sheegin ayuu ninkani sheegaya maxaa ka mid a bal ila eeg hadda ninka shaaficiga ah ayaa odhanaya tajibu niyatu fi lwuduu'i ka tayamumi bijaamici ahaarati can xadain shaaficigii saasuu yidhi wuxuu doonayaa waysada in la niyoon karo inuu caddeeyo waysada in la niyoon karo ayuu caddaynaya markaa wuxuu yidhi tajibu waxaa waajibaysa anniyatu niyo ayaa waajibaysa filwuduu'i weysada dhexdeeda marka aad weysaysanayso waa inaad niyootaa ka tayamumi gebagabaysigaan uga qiyaasanay oo waa gebagabaysig oo kale gebagabaysiga waa la isku waafaqsanaa shaafici iyo xanafiba inay niyo u baahan tahay wa isku isla ogaayeen ka tayamumi asalkii waa kii haddaba asalkii waa kee asalkii waa tayamumka farciina waa kee waa wuduuga xukunkiina waa kee waa tajibu niya wujuubu niya weeye ciladii baa la rabaa haddaba ciladii eeg laba shay marka la iskaga qiyaasanayo labada shay midi waa inuu waa inuu nas haysto tayamumka waa nas buu haystaa wuduuguna waa in markaa laleeyahay waa farac oo isagu waa bilaa nas saa waa in laleeyahay hiya shaaficiyadu waxayba ku leeyihin inama alacmaalu biniyaad baa nas nooca oonu ka qaadanayna xanafiyaduna kaasay diidan yihiin kolka wuxuu lagu yidhi tajibu niyatu fi lwuduu ka tayamumi bijaamici dahaarati can xadad ciladii haddaba jaamica ahayd waa bijaamici dahaarati can xadatin waay waxa mideeyey oo jaamica mideeyey uu yahay wuduuga iyo tayamuumka waa bijaamici dahaara dahaaray isla yihiin an xadain xada laga dahaaro qaadanayo sow saa ma aho ciladii taa maaha muctaridkii wuxuu odhanayaa waa xanafigiiye war jaamicu ha ka dhigin bijaamici dahaarati an xada can xada taayar ayuu diidi doonaa qaydkaa qaydan ahayn baa ku jiray wadaagaanunba odhanaya fayactaridu waxaa bushiyi alxanafiyu nin xanafiya wuxuu odhan biana alcilata cilada fi lasli asalka ku sugani eeg asalka oo tayamumka cilada ku jirtaa dahaaratu can xadain ma aha waa dahaaratuhu bituraab wuxuu odhan biana alcilata oo filasli ku sugani adahaaratu bituraab weeyi gebagabaysiga sababta niyada loo niyada loo siiyey waa dahaaro qaadashada carada lagu dahaaro qaadanayo laakiin dahaaro qaadashada xadadka laga dahaaro qaadanayo ma aha miyuuna cillo kale oo keeni karta tayamumka niyadiisa muna xanafigii sheegin xanafiga cilo asalka ku jirtuu keenay shaaficigii wuxuu keenay cilo asalka ku jirta oo dahaaratu can xadai buu yidhi isla xanafigiina cilo kaloo asalka ku jirta oo niyada keeni karta ayuu keenayoo dahaaratuhu bituraab buu yidhi waa muctaridkii markaa muctaridkiina waad aragta waa cilo asalka ku jirta oo kale ayaa lasoo kordhiyey cilo kalea lasoo kordhiyey labaduba waa sax dee labada cilo horta labaduba waa sax oo tayamuumku waa dahaara can xada ka shaaficiyadu waa sax haye haddana tayamuumku waa dahaara bituraab labaduba mayna sax ahayn labaduba waa sax haddaba kee munaasaba weysada u aunbaa la odhanaya xagga unbaa loo kacaya haddii la doonana weysada waxbaba qiyaasba ka daayo ilan waynagii inagu ogolayn wujuud eh, eh, tacadud اladile eh. waxaad odhanaysaaba maxay haddaad doonto inama alacmaalu biniyaat adeer maxaa waalayba inama alacmaalu biniyaat war weysadu niyay u baahan tahay liqowli nabiyi calayhi الsalaatu wasalaam inama alacmaalu biniyaat ka labaadna muxuu ahaa ow maanicin fi lfarci buu yidhi ama muctaridkiibaa muujiyey shay maanica oo faraca ku sugan oo markaa ayna isku xukun noqonaynin maxay ayaa talow kaana tusaale u ah maanicin fi lfarci markaynu leenahay tusaalihiisu waa maxay baa odhanaya xanafigii ayaa odhanaya yuqaadu lmuslimu muslimka waa la qisaasi bidhimiyi qof dhimi ah oo gaal ah oo kula nool ayaa hadduu dilo loo qisaasi ka kayrilmuslimi muslimka kayrkii oo kaleba weeyi hayrulmuslim hadduu nin hiba dimiga dilo sidii loogu qisaasayey unbaa sidoo kale loogu qisaasayaabuu ku yihi muslimku haddii uu dhimi dilo haddii ninka gaalkiiba uu muslim dido sidii loo qisaasayo unba kana loo qisaasi bal hadda ufiirso waa xanafi ninka qowlka wataa wuxuu ku yihi yuqaadu waa la qisaasi almuslimu qofka muslimka ah ayaa la qisaasi bidimiyi nin dimi abaa ah loo qisaasi nin muslima ayaa gaal inala degan oo mucaahado ku jiro dimi ah ayuu dilay gaal amni lamaan la siiyey oo ah mucaahado ku jira ayuu nin muslim ii dilay ninkii muslimkaa ah ee gaalkaa ah dilay hala dilo ha loo qisaaso sidaa ayuu yidhi xanafigii ninka muslimka ah la dilayaa oo waxaa loo dilayaa ayo kaa uu dilay ee dee abaa loo dilayaa sida haddii haddii uu muslim haddii uu eh, dimiguba muslim dilo dimigaa gaalka ah kayrulmuslimkaaba sida loogu qisaasayo nin musliman ahayn hadduu muslim dilo sa loo qisaasi maayo dee sidoo kale ka naha loo qisaaso jaamicana waad aragtaayo mid kastaaba waxa lagu leeyahy dhiiggiisaa la ilaaliyey waa maxquunu dam muslimku waa maxquunu dam oo dhiiggiisa lama daadin karo qofka dimiga ah isna waa maxquunu maxquunu dam baa la yidhaahdaayo dhiiggiisa waa la ilaaliyey oo haddii nin dimi ah oo kula nool lagu soo duulo dee muslimiintu way difaacayaan way difaacayaan ila wixii aad lahayd ayuu qofkani isku laazimiyey eh, oo axkaamtaadii ayuu qaatay eh, kolka waa la difaacaya xanafiyadii sidaasay ku tegeen waa madhabkii xanafiyada ka an yaquula eh, an yaquula alxanafiyu xanafigu waa inuu yidhaa yuqaadu lmuslimu muslimka waa la qisaasi bidimiyi qof dimi abaa loo qisaasi dartii ka kayrilmuslimiba ka soo qaad oo kayrulmuslimku anuga qiyaasana waayo wuxuu ku yidhi waa bijaamici اqatli qatliga ayaa jamciyey ciladii waa tan buu yidhi waa dil alcamdi kas wax loo dilay alcudwaan oo welibana collaytan uu ku jiro eeg wuxuu ka tegey uun shaaficiyadu maxaa limukaafi'in buu shardigu ahaa qofku inuu mukaafic yahay oo hayri walad intii bay ka tegeen ma og fayactarid waxaa bushiyaya ashaaficiyu shaaficigii shaaficigii baa soo boodaya muxuu odhanayaa shaaficigu markuu soo boodo wuxuu odhanayaa biana alislaama fi lfarci qofka araca ma haysa yuqaadu lmuslimu bidimiyi kagayri lmuslimi baynu nihi farcii me waa muslimka faracaa haddaba islaamka ku jira faraca islaamnimadiisa ayaa maanicun diidaysa min alqawadi in gaal loo qisaaso war islaamnimadanaa maanica oo in gaal loo qisaaso maanicbaa farcii laga helay maanicbaa farcii laga helay sidaa darteed haddaba qof muslimihi hadduu gaal dilo dimiba ha noqde loo qisaasi maayo sidaas ayay aima shaaficiya ku tegeen oo dee waa kii shardiba laga dhigay limukaafiin qofkani qof mukaaia ah waa inuu yahay mukaafi ku beegtoon waynu kuu dhigma waa inuu yahay ka saddexaad maxaynu nidhi kii saddexaad marka la bushiyayey maxaynu nidhi waa in asalkana cilad dheeraada laga helo isla faracana laga helo baynu nidhi maanic labadaaba waa in mucaaridku uu muujiyo ama muctaridku uu muujiyo waxay culimmadu yidhaahdeen waxaa laga garan karaa oon arki karnaa labadaa marka la doonayo in labadaba la muujiyo waa shay cillad asalka ah lahayd oo oo qarsoonayd oo soo saartay asalku cillad ayuu lahaa cilladaasi way qarsoonayd waad soo saartay oo dadkii ayaad u soo caddaysay waa kow haddana maanicii baynu ka hellay faricii isna waa laba labadiiba waynu samayn karnaa oo dee waxaad ku samayn kartaa tusaale aan samaysanay baabad samayn kartaayo tusaale aan samaysanay baabad samayn kartaayo dadkii isdhexlayay oo kale ayaad soo qaadan kartaa oo ka faraca aad ka dhigayso awowgiibaad aabbihii oo kale ka dhigtay tusaale ahaan siduu wax u dhexlayo markaasaad odhanaysa awar awowgu waa farac aabbuhuna waa asal haddee xagga xukunkan ka hadlaya xagga kale aabbahaa faraca awowguna waa asal laakiin xukun markaa tira awowgu waa aabbaha oo kale yaa yaa waxaad ku tashbiihisay yaa mushabaha awowga dee awowgaa mushabaha farac buu noqday aabbuhuna muxuu noqday asal buu noqday markaa xukunku asal u noqday markaa waxaynu samaynaynaa markaynu sidaa u dhigno awowgii baynu maanic keeni awowgii ayaynu maanic ka heli sidoo kale aabbihiina cilad dheeraada oo uu kaga duwanaanaya ayaynu sheegaynaa oo inayna isku dhaxal noqon karayna wuxuu yidhi taa isagoo sheekhu ka hadlaya wa minhaa waxa ka tirsan qawaadixda alfarqu in la kala farqiyo asalka iyo faraca walasaxu qowlka sixada badan annahu farqigu mucaaradatun waa mucaarado biibdaa'i qaydin qeyd muujintii lagu mucaaradeeyo oo fii ciliyati اlasli asalka cillinimadiisa ku sugnaaday ow maanicin ow biibdaa'i maanicin ama maanic muujintii ayuu ayaa lagu mucaaradayn oo filfarci faraca dhexdiisa ku sugnaatay ow amase bihimaa ayaa lagu mucaaradayn labadaba in la muujiyo wa annahu wal asaxu qowlka asaxa ihi annahu isagu buu ku yidhi waa waa farqiga eh qaadixun waa qaadix waa qaadix oo qadxi buu samaynayaa oo daliilkii wuu dhaawacayaa ku yidhi waxaa ka soo hor jeeda muqaabil odhanaya maye qaadix ma aha sidee looga jawaabi hadaba ilayn ictiraad kaste oo la keeno jawaabaynu eegeynay oo si looga jawaabaya ayaan samayneynay wa jawaabuhu jawaabtiisuna waa jawaabulfarqiga e bilmanci waa in la manciyaa maxaa la manciyi wuxuu manciyayaa ninka mujiibka ihi waxa la muujiyey ee asalka lagu muujiyey inuu juz min alcilla noqdo war juz-ul cillo ma aha waxaanad sheegtay inaga daa odhanaya waa maanic ama maanica farciga uu sheegay ayuu maanicnimada u diidayaa xukunka uu ka manciyayo hadduu labadaba isku keenayna labadaba u wada manciyaya waa bilmanci wa jawaabuhu jawaabkiisu bilmanci manci buu ku sugnaaday manci ayuu ku sugnaaday oo markaad ka jawaabaysid waa inaad mancidaa wixii oo dhan walasaxu qowlka asaxa ah annahu yajuuzu anahu shaniya yajuuzu waxa banaan tacadudul usuuli usuushu inay tacadudo wuxuu doonayaa shay faraca asallo badan ma lagu shabihi karaa shaygu hadduu farac yahay asallo badan ma lagu shabihi lowska oo kale ayaa doonaysa ama xabxa ama liin macaanta oo kale aad doonaysaa ribow ribowinimadeeda inaad sheegto waxaad oranaysaa liin macaantu waxay la waa ribowiyo waxaan uga qiyaastay burka waxaan uga qiyaastay heedda waxaan uga qiyaastay arabiksida waxaan imise ayaa kolkaa imisaad eh, limacaanti aad ku shabahday imisaad ku shabahday afar afar asal baad ku shabahday waa farac waaxida oo usuushiisu ay afar tahay waa layska ogol yahay buu ku yidhi in faraca qura usuul kala duduwan oo sidaasa lagu shabaho walasaxu qowlka sixada badan annahu shanigu waxa weeye yajuusu waxa banaan tacadudulusuuli usuushu inay tacaduday badnaato falow furiqa haddii la kala geeyo bayna alfarci faraca iyo wa aslin asal minhaa usuushii ka tirsan hal faracii aynu haynay iyo usuushii faraha badnayd mid mid ka mida ah ayaad kala geysay markaan ku idhi liin macaantu waxa wey waa burka oo kale heeda oo kale aruurka oo kale arabdiqida oo kale uun baan caddeeyoon kala geeyey liin macaanta iyo burku waxay ku kala duwan yihiin kuwii kale hadda ma kala geyin maa la socotaa mid kamid miduun baan kala geeyey kafaa way ku filan tahay fil asaxi qowlka asaxa ah. qowlka asaxa ah ku filay odhan maysid dee kuwii kalena kala gee odhan maysid liinmacaantiiyo hay-addii baad kala geysee liinmacaantiiyo qabadinki me liinmacaantiyo burkii me liinmacaantiyo maxaygii me a kol haddii mid la kala geeyo kafaa fil asaxi falow furiqa haddii la kala farqiyo bayna alfarci faraca iyo wa aslin asal minhaa usuushii ka tirsan kafaa wuu ku filan yahay fil asaxi qowlka sixada badan wa fi ikhtisaari lmustadili ninka mustadilka ah kugaabsigi kugaabsigiisa calaa jawaabi aslin asal jawaabtii uu ku gaabsado qowlaani waad aragtaa wa fi ikhtisaari lmustadili waa khabar qadimay qowlaanina waa mubtada taakhuray wa fi ikhtisaari lmustadili ka daliilka raadinaya wax daliishanaya kugaabsigiisa waxa ku sugnaaday maxaybu ku gaabsanayaa calaa jawaabi asal jawaabtii ayuu ku gaabsanayaae waxaa ku sugnaaday qowlaani laba qowl laba qowl ayaa ku sugnaaday buu ku yidhi inuu ku gaabsan karo xal asal jawaabtii usuushii dhowrka ahayd ilan waxaynu nidhi muctaridku hadduu hadduu kala geeyo usuushii dhowrka ahayd iyo hal farac hal asal iyo hal farac hadduu kala geeyo inta kalena una kala geynin way ku filan tahay baynu nidhi oo haduuna dhammaan usuushii iyo farcan wada kala saar saarin muctaridka way ku filan tahay hadaba mustadilkana markuu ka jawaab bixinayo hadduu hal asal iyo hal faracuun ciladooda ka jawaab bixiyo isna ma ku filan tahay waa marka usuusho dhan iyo faraca la wada kala geegeeyo haduu mustadilku ka jawaabo hal asal iyo maxaanku dhaha hal farac ictiraadkoogii uuna kuwii kale ka jawaabin ma ku filan tahay ilain darafka kale muctaridka way ku fillaydeen laba qawl baa isaga ku jira laba qawl ayaa ninkan ku jira miyaad ifahanteen hadda mustadilku muctaridku muxuu samaynayey marka marka hore hal farac dhowr asal lagu shabaho markuu ictiraadayo farqi la imanayo hadduu hal asal iyo iyo faraci ilay faracu halunbuuba ahaaye hal asal iyo farac hadduu kala geeyo oo faracan iyo usuushii kale uuna ka hadal muctaridka ma ku fillayd haaway ku fillayd haddaba hadduu muctaridku uu eeg faracan iyo dhammaan usuusha wada kala geeyo faracan iyo usuushii oo dhan buu wada kala geeyey ninka mujiibka ah ama mustadilliga ah inuu ka jawaabo hal asal iyo farac la kala geeyona kuwii kale ka u ka aamuso ma ku filan tahay mustadilligana isagana inuu mid ka jawaabo laba qowl baa ku jira qolo haa qolo maya wa fi lmustadilli mustadilka kugaabsigiisa waxaa ku sugnaaday calaa jawaabi aslin asal jawaabtii uu ku gaabsado qowlaani laba qowl laba qowl ayaa ku sugan buu ku yidhi mustadilligu inuu ku gaabsado laba qowl ayaa ku jira in sha allahu tacaala casharkeennii halkaa ah ayuu inoogu joogi doonaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa waclam